alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin wsala allah wslama calaa nabiyina muxamedi wcala aalihi wasaxbihi wsalam wbacd ma jaءa fii bowl الصabiy qala malik can hishaam bni curwata can abihi can caaishata zawji الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalama annaha qaalat utiya rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalama biصabiyin fabaala calaa hawbihi fadacaa rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalama bimaa'in faatbacahu iyaah hada alxadiid rawaahu اlimaam malik can shaykhi hishaam bni curwata can abiihi curwata bni zubayr can caaishata zawji الnabiyi salى اllahu عalayh wasalam anaha qaalat utiya rasuulu اllahi sal slm bisabiyin fabaala calى hawbihi hada الsabiyu baala calى hawbi الnabiyi salى اllahu عalayh wasalam fadacaa rasuulu llahi sala allahu alayh wasalama bimaa'in yacni rasuul istadcaa bimaa'in faatbacahu iyaahu faatbaca almaaa albawla yacni saba calaa makaani albawli maa'an waatbaca almaaa albawla waاktafaa bidalika walam yaqsil qala abu cumar bn cabdilbar calىa hada alqowli takunu alaathaaru almarfuucaةu fi hada albaabi kulliha gayra mutadaaficati wala mutadaada wa huwa ana bowla aلsabiyi aladi lam yadcam fainahu idaa qaala calaa shayin laa yuxtaaju fiihi ila algasli walaakin yuktafaa binnadxi calaa makaani اlbowli duuna gaslin watadliir alxadiiثu aladii bacdahu qaala maliku can ibni shihaabi can cubayd illaahi bni cabdillaahi bni cutbata bni mascuud can أmi qaysi binti mixsani أnaha atat bibnin laha صagiiri lam yaأkul الطacاam إlى rasuuli الlahi slى الlaه عalيه waslم faأjlasahu fii xajrihi fabaala calى hawbihi fadacaa rasul اlah sl slm bimaaءi fanadaxahu walam yغsilhu hada alxadiid rawaahu malik can ibni shihaab can cubayd illaahi bni cabdillaahi bni cutbah bni mascuud wa huwa bnu akhi cabdillaahi bni mascuud can ummi qays binti mixsan qaala abuu cumar ismuhaa judaamatu bintu wahbi bni mixsan uktu cukaashata bni wahbin bni mixsan alasadi atat bibni laha sagiirin lam yakli طacaam hada alibnu aladii kaana maca ummi qaysin ibnu sagiir lam yطcam الطacaam walam yaأkul alakalaat wainamaa kaana yardacu ummah faajlasahu fii xajrihi arasul sal slm ajlasahu fii xajrihi fabaala calىa hawbihi fadacaa rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalama bimaa'in fanadaxahu wاnnadxu aqalu min algasli wاlgasl huwa tadliik wa jarayaanu اlmaa'i can makaani اlgasli walakin annadxu aqalu min dalika fayuktafaa fii abwaali الصibyaan aladiina lam yaأkuluu aلطacaama walam yaطcamuu gayra alxaliib fainahu yuktafى bالnadxi walaa xaajata ilى اlgasli qaala abu cumar ajmaca almuslimuun calى ana bowla kuli aadamiyin yaأkulu طacaama najis waاkhtalafa alculamaء fii bowli الصabiyi wالصabiyati ida kaana murdacayni laa yaأkulaani الطacaam faالصaxiixu fii hada anahu hunaaka farq bayna الصabiyi wالصabiyati fainahu laa budda min gasli bowli الصabiyati sawaءa akalat aw lam taأkul walakin annadxu hada khaas bالصabiyi wahiya masأlaة laa majaala lilqiyaasi wاlcaqli fiiha wainamaa yutabacu fiiha اlأhar yaquul hunaa waqad jaaءat can الnabi sal slm axaadiiثu fiiha atafriqaةu bayna bowli اlgulaami wاljaariyati minha xadiiثu caliyin yuqsl bowl اljaariyati wayundaxu calى bowli اlgulaam albaab aladii bacdahu ma jaءa fi lbowli qaa'ima wagayrihi qala maliku can yaxya bni saciid annahu qaal dakla acraabiyun ilmasjid fakashafa can farjihi lyabuul fasaaxa annaasu bihi xata cala sawt faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam utrukuuhu fatarakuuhu qabaal uma amara rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama bidanuubin min maa'in fasaba calaa dalika almakaan hada albaab fiihi maa jaaa fi lbowli qaa'iman wa qowluhu wagayrihi dabadahu bacdu ahli اlcilmi bilfatxi faqaal baabu maa jaaa fi lbowli qaa'ima wagayrahu wa qaaluu ina gayrahu yacni gayra alqaa'im wadubida wagayrihi baabu maa jaa aw maa jaءa fi lbowli qaa'ima wagayrihi wasaxiixu an yudbada wagayrihi liannahu في hذا الbاb yذkr فيhi الإmاam bعض الأxاadiiث في الbowl وبعض الأشhyاء الأخرى اlatي laysat bbowl وإnama hiya kayfiية min الkayfiyaaت أو xaal min أxwaal الجuluus أو التنزه أو الاغتساal أو الغسل min الbowl fفي hذا الbاb الbowl wagayru lbowli min axkaamin ukhraa faqowluhu wagayrihi macduufun cala albowl yuqra'u haakada maa jaءa fi lbowli qaa'iman wagayrihi wagayri lbowl fayadkuru fii hada albaab axkaama an yabuula alinsaanu qaa'iman wayadkuru fiihi aydan axkaaman ukhraa rawa imaam malik hada xadiid can shaykhihi yaxya bni saciid alansaari أنه قال دخل أعرابي ففي هذا الحديث إرسال لأن يحيى بن سعيد تابعي وليس بصحابي ولم يحضر هذه الواقعة قال أبو عمر هذا حديث مرسل في الموطأ عند جماعة الرواة وقد روي مسندا متصلا عن يحيى بن صعيد عن أنس من وجوه صحاح wa huwa maxfuuظu haabitu min xadiiثi anas wa min xadiiثi abi hurayrata can الnabiy salى اllahu عalيه wasalam idan alimaam malik kaأnnahu طawىa dikra anas maca ana alxadiiثa macruufu can yaxya bni saciid can anas bni malik فأحياaنا ينشط الإنسان فيسوق الإسناaد كmا هو دون أن يتصرف فيه بالاقتصار أو الxلف وأحياaنا يتkل على معرفة الناس بhذا السند fayaqtasiru minhu bacda maa yucrafu min hada sanad faqowlu huna alآan can yaxya bni saciid anahu qaala dakla caraabiyu qad xadafa alimaam malik fii hada sanad صaxaabiy alxadiid wahuwa anas bn malik radia allahu canhu liannahu rawaa kayru imaam malik can yaxya bni saciid can anas facarafna bihada ana alimaama malik huwa aladii xadafa anas bn malik min alxadiid wajcalahu mursala wahuwa xadiiثu mutaصil صaxiix qala imaam yaxya bn yaziid bn haaruun akhbarana yaxya bnu saciid can anas bni malik qaal dakla acraabiyun ilmasjida warasuulu اllahi sala اlه alay slam fiihi faأtى الnabiya salى اlه alay slam faqaضىa xaajatahu falama qaama baala fii naaxiyati اlmasjidi fasaaxa bihi الnaasu fakafahum rasuulu اlah sal slam xataa faraga min bowlihi ثuma dacaa bidalwin min maaءin fasabahu calى bowli اlأcraabiy idan alxadiiثu musnadun wain kaana imaam malik qad arsalahu uma amara rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalama bidanuubin min maa wاdanuubu huwa dal'u almamluuءu maa'an yuqaalu danuub ida kana fiihi maa walaa yuqaalu danuub ilaa ida kana fiihi maa uma yudrabu hada likulli shayin fiihi xadun wain lam yakun hunaaka dalwun wa minhu qowluhu tacaala danuuban faina liladiina dalamuu danuuban mila danuubi asxaabihim wadanuubuhum huna almaqsuud bihi alnasiib alwaafir walxadu alkaamil aladi laa naqsa fiihi danuuban mila danuubi asxaabihim fasaba calaa dalika almakaan litathiiri hadihi albuqca alatii qaala fiiha hada alacraabiyu wa hunaa nisaacun طawiil wa mucaaraadaat bayna alfuqahaa fi hada fashaahidu min hada alxadiid anahu suba calaa hada albowli dalwun min maa yaquulu abu cumar ibn cabdilbar ina ashaaficiya yufariquuna bayna wuruudi اlmaaءi cala اnijaasati wa wuruudi اnijaasati cala اlmaa wayaquuluun ina fi الsuuraةi اlأulى wuruuda almaa cala اnijaasati almaau yuطahir lakin إida waradat الnijaasaةu cala اlmaaءi faina الnijaasata tunajis اlmaءa walaa yumkin tahiiru اlmaaءi aw atahiiru bihada اlmaa wayaquuluun hada alwuruud yani wuruudu almaa'i cala anijaasati yajibu an yakuuna fii makaan laysa biinaa falow kaana fi linaa'i nijaasa uma awraduu almaa cala hadihi anijaasati aw kaana hada almakaan mantiqah aw makaan kaana fiihi najaasa faawraduu almaaa yaquuluuna hadihi suura tunajis almaa walaa yumkin an yakuuna alinaau aw almakaanu daahiran fayaquulu abu cumar hada alxadiidu waaridun calayhi lianna saxaabata ridwaan ullaahi calayhim ikhtasaruu calaa an sabbuu almaaa calaa hada almakaani aladii fiihi albowl wa hada almaau laa shaka annahu qad طahara hada almakaan fabina'an calaa hada yaquul ina hada tafriiqa bayna wuruudi almaa cala nijaasati wuruudi nijaasati cala almaa'i laysa bitafriiqin saxiixin saliim bal lahu ما يعارضه وينقضه والصحيح في هذا يقول كما يفهم من سائر الحديث أن المدار والعلة هي غلبة الماء للنجاسة سواء كان الماء عاليا أو النجاسة عالية فيقول إذا استهلك إذا استهلكت النجاسة النجاسة على الماء ولم يكن هناك للنجاسة أثر في الماء أو في غيره faina almakaana aw athawba aw gayrahu qad tahur faalmadaaru laysa alwuruuda walaakinahu galabat almaa'i cala anijaasati faidaa galabat almiyaahu cala anijaasati walam yakun hunaaka aharu linijaasati fi allawni aw fi طacmi aw fi saa'ir alaxwaal aw fi أو في في اللون أو الطعم أو الريح فإن المكان قد طهر ولا حاجة إلى هذا التفريق بين الورود ورود الماء أو ورود النجاسة يقول هذا هو المذهب الذي تجتمع عليه الأحاديث وتدل عليه سائر النصوص قال مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال رأيت عبد الله بن عمر hada alahar fiihi ana cabdاllahi bna cumar kaana yabuulu qaa'iman alimaam malik ma awrada fi hada albaab xadiiثa marfuuca walaakinahu awrada hada alahar almawquufa calى cabdillahi bni cumar waalbawlu qaa'iman jaء can الnabiy salى اllahu عalayه wasalam fi xadiiثi xudayfa kama taclamuun حديث حذيفة كما تعلمون فإن حذيفة رضي الله عنه روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال عليها قائما ففي البول قائما أحاديث مرفوعة وآثار موقوفة منها أثر عبد الله بن عمر رضي الله عنه وفيه أيضا كما ذكره أبو عمر عن علي بن أبي طالب أنه بال قائما وهذا ثبت أيضا عن أبي هريرة وعبد الله بن عمر وسعد بن عبادة وزيد بن ثابت وسعيد بن مسيب والشعبي والنخعي ومحمد بن سيرين وعروة بن زبير والحكم أنهم بالوا قائما وهذا يدل على الجواز فالإنسان يحترز من أن تعود عليه رشاشات البول وبعد ذلك سواء بال قاعدا أو قائما إذا احترز من النجاسة ورجوع البول إليه فإنه لا شيء في ذلك سواء بال قائما أو قاعدا مع أن بعض الناس يقول البول قائما من الجفاء ولكن إذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا موضع لهذا القول ولا يمكن أن يوصف فعل فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن فيه جفاء فإن هذا القول نفسه هو الذي فيه الجفاء qaala yaxya wasu'ila malikun can qasli اlfarji min albowli wاlgaa'iti hal jaءa fiihi ahar faqaal balaganii ana bacda man madaa kaanuu yatawada'uuna min algaa'idi wa ana uxibu qasla alfarji min albowl qaala yaxya su'ila maalik can qasli alfarji min albowli waalgaa'id yacni alistinjaa bilmaa su'ila maalik can hada hal jaa fiihi ashar wahada yadullu calaa ana alistinjaa bilxijaarati kaana mustafiidan wa kaana mustacmalan cindahum akhar wailaa falow kaana الاستiجاء بالmاء ظاahiرا bاriزا مما يغلب في الناaس فإنه lا يحتاaج في hذا إلى السؤال فlا يقال يعني hل waرد فيه شhيء فhذا يدل على أن الاستiجاء بالحجارة هي الأمر الغاaلب الذي كان عليه الناس في المدينة وqad سبق أن المهاaجiريiن رضوان الله عليهم kانوا يستcملوuna hذا حتى إنهم أو إن بعض أبناء المهاaجiريiن كان يستنkر الاستنجاء بالماء ويقول هذا وضوء النساء أو طهارة النساء وإنما الرجال يكتفون بالاستنجاء بالحجارة فسئل مالك عن غسل الفرج من البول والغائط هل جاء فيه أثر فقال بلغني أن بعض من مضى كانوا يتوضؤون من الغائط وأنا أحب غسل الفرج من البول يقول بلغني أن بعض من مضى سواء كانوا صحابة أو تابعين kaanuu yatawada'uuna min algaa'iti wa ana uxibu qasla alfarji min albawl ana uxibu an yaqsil insaanu albawla min alfarji qaala abu cumar wa ama qowlu malik hal jaa fiihi ahar fainahu canaa biqowlihi ana bacda man madaa kaanuu yatawada'uuna min algaa'idi cumara radia allahu canhu liana min riwaayatihi annahu kana yatawada'u bilmaaءi wuduءa lima taxta izaarihi wahada xadiidu sabqa bina fii duruusi lmuwaطa asaabiqa ana cumara min bayni almuhaajiriina kana yagsilu aw yatawada'u bilmaaءi lima taxta izaarihi yacni yastanji bilmaaءi lima taxta izaarihi wahada kinaayat can gaslihi mawdica aladaa bilmaa'i waqad sabaqa ayda ana alcuqbaa kaanuu yatawada'uuna min algaa'idi walbowli bilmaa'i ma yakfi faqowluhu alimaam malik balaganii ana man ana bacda man madaa kanuu yatawada'uuna min algaa'idi kaanahu yacni maa rawaahu huwa ayda can cumar radia allahu canhu wa can gayrihi min asaxaabati baabu ma jaءa fi siwaak aw ma jaءa fi siwaaki maliku qaala maliku can ibni shihaab can ibni sabaaq ana rasuula اllahi salى اllahu alay w slam qaala fii jumcati min aljumaci ya macshara اlmuslimiin ina hada ywm jacalahu allahu ciida faاqtasiluu wman kana cindahu طiib falaa yadurahu an yamasa minhu wacalaykum bisiwaak hada alxadiid rawahu alimaam malik mursalan can ibni sabaaq wahuwa taabici yaquul walaa aclamu bayna ruwaati lmuwaطa'i ikhtilaafan idan hada alxadiid fiihi irsaal waqad ikhtalafa asxaabu ibni shihaab ayda fi hada asanad farawahu alimaam malik kama ra'ayta fi hada alxadiid warawahu ibnu lahiica can cuqayl can ibni shihaab can anasin idan hada alxadiid kaana fiihi xadfan liصaxaabiyi alxadiid wahuwa anas ibn malik kama xadafa min alxadiid الsaabiq anasan wahada shayء mashha calayhi imaam malik annahu ida kana alxadiidu aw sanadu macruufan fainahu yakhtasiru axyaana fayaxdifu bacda rijaalihi axyaana laa yuuridu almatna kama huwa wainamaa yakhtasiru minhu bacdahu mima yadulu cala almaqsuud أنa rasuula الlahi slى الlaهu عalayه waslm qaala fii jumcaةi min aljumci ya macshar اlmuslimiin arasul sal slm dakara hada اlkalaam wahuwa yakhطbu fii khudbaةi min khuطb اljumci alatii kaana yakhطbu fiiha rasuulu الlahi salى الlahu عalيه waslm ina hada ywm jacalahu اllahu ciida faاktasiluu idan fii hada اlxadiifi mashruuciyaة istixbaabu aw wujubu اliqtisaal fii ywmi اljumcati waاsticmaalu طibi طiibi wasiwaak ayضa wahada alxadiid lahu sabab faqad warada can cabdillahi bni cabaas أنه قال الغسل يوم الجمعة ليس بواجب ومن اغتسل فهو خير وأطهر ثم قال إن الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يلبسون الصوفا والصوف هو القماش الذي يصنع من صوف الحيوانات الضأن أو النعاج wa kaana almasjidu dayiqan mutaqaariba asaqfi waalmasjidu masjidu nabiyi sala allahu alayhi wasalama kaana fii zamanihi masjidan dayiqan saqfuhu qariib min alardi kharaja rasuulu llahi sala allahu alay slam yowma aljumucati fii yowmin saa'ifin shadiidi alxari wa hada alyowm aladi kaana yaktubu fiihi kaana min ayaami sayf aladi tashtaddu fiihi alxaraara ومنبره صغير إنما هو ثلاث درجات والمنبر الذي كان يخدم فيه منبر درجاته ثلاث فقط قريب من الأرض فخطب الناس فعرق الناس في الصف في الصوف فصاروا يؤذي بعضهم بعضا حتى بلغت أرواحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر لما كان المسجد ضيقا واليوم يوم صيف عرق الناس فصارت هناك روائح غير جيدة تنبعث من الثياب المصنوعة من صوف الحيوانات حتى وصلت هذه الروائح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب على المنبر فقال يا أيها الناس إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا وليمس أحدكم ما يجد من طيبه أو دهنه إذا يستحب للإنسان إذا حضر المجامع العامة للناس أن يبتعد عن الروائح الكريهة وأن يستعمل الروائح الجيدة الحديث الذي بعده قال مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك هذا الحديث رواه الإمام مالك عن أبي الزناد ومن cabdullah bn dakwan can ilacraj can abi hurayrata ana rasuula lah sal slm qaal lowlaa an ashuqa calaa ummatii la amartum bisiwaak hada alxadiid rawaahu abu hurayrata marfuucan lowlaa an ashuqa calaa ummatii la amartum bisiwaak wa fiihi ikhtisaar بالسواك وفيه اختصار وتكملته لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة أو لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء كما سيأتي ففيه استحباب السواك في كل الأوقات بقوله مع كل وضوء أو مع كل صلاة والصلاة قد تجب في أكثر الأوقات بالعشي والهجير والغدوات وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه fasiwaaku mustaxabun fii kulli waqtin fi lmasaa'i wafi اsabaaxi wafii awqaati asalawaati wafii awqaati اlwuduu'i liannahu midharatun lilfanni mardaatun lirabbi alxadiidu aladii bacdahu whada xadiid fiihi ataysiir waana nabiya sala اllahu alay slama kaana yuxibu taysiira cala اlumma fainahu manacahu min isticmaali hada tiibi wa iijaabihi mashaqatuhu cala alummati falow awjaba cala annaas isticmaala asiwaaki cinda salawaati wa cinda alwuduu'i kaana yashuqu hada cala annaasi fanaqala hada min alwujuubi ila alistaxbaabi wajacalahu mustaxabban cinda asalawaat wa cinda alwuduuc qaala abu cumar wafii hada alxadiidi adallu dalaa'il calaa fadli siwaaki wاlragbati fiihi wa fiihi ayضa daliilu دليل على فضل التيسير في أمور الديانة وأن ما يشق منها مكروه قال الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخير بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما قال الأوزاعي أدركت أهل العلم يحافظون على السواك مع وضوء الصبح والظهر وكانوا يستحبونه مع كل وضوء وكانوا أشد محافظة عليه عند هاتين الصلاتين يعني كانوا يجتهدون على السواك في صلاة الظهر وصلاة الفجر لأن صلاة الفجر توافق عند عند الانبعاث من النوم وكذلك أيضا صلاة الظهر فإنهم كانوا يقيلون قبيل الظهر fakanuu yastayqiduuna min annawmi qubayla salaati الظuhri فأيضا صلاة الظهر توافق وقت الاستيقاظ من النوم وفي الغالب يتغير الفم عند النوم فكانوا يحافظون على على الصلوات قبيل صلاة الظهر وصلاة الفجر الحديث الذي بعده قال مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أنه قال لولا أن يشق على أمته لأمرهم بالسواك مع كل وضوء هذا الحديث رواه الإمام مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري عن أبي هريرة أنه قال لولا أن يشق على أمتي إذن هذا الحديث كأنه موقوف على أبي هريرة يقول لولا أن يشق la amarahum bisiwaaki maca kulli wuduu yacni axyaanan yaxsul ana saxaabiya yarwi alxadiida marfuucan uma axyaanan yuriidu an yuftii bimadmuuni hada alxadiid fayaأtii biاlxadiidi wahuwa mawquuf calayhi wamacnaahu anahu naqla hada alxadiid can rasuuli اllahi salى اllah alay slama walaakinahu alآan laa yarwi alxadiid kama huwa wainamaa yadkuru aw yuftii bimadmuuni hada alxadiid الحديث فيقول أبو هريرة هنا لولا أن يشق على أمتي يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لولا أنه يخاف أن يشق على أمته لأمرهم بالسواك مع كل وضوء وهو الحديث المرفوع الذي رواه أبو هريرة ولكنه هنا لا يريد أن يروي الحديث وإنما يريد أن ينقل ما دل عليه الحديث رضي الله عنه كتاب الصلاة هذا الكتاب الثاني من الكتب التي اشتمل عليها كتاب الموطأ وقد سبق وقوت الصلاة يعني كأنه كتاب وقوت الصلاة وهو الكتاب الثاني من كتب الموطأ وكل ما سبق إنما هي مقدمات واستعدادات للصلاة من الطهارات والوضوء والاغتسال والتيمم والاغتسال من الحيض والاغتسال أو الوضوء من الاستحاضة وما أشبه ذلك من الطهارات التي تسبق الصلاة فإن الطهارة شرط للصلاة والآن قد دخل في المقصود وهو الكلام عن الصلاة وما ورد في الصلاة ما جاء في النداء للصلاة قال مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أراد أن يتخذ خشبتين يضرب بهما liyujmaca annaasu lisalaa fauriya cabdullaahi bnu zaydin alansaariyu uma min bani alxaaris bni alkhasrad khashabatayni fi nnowm faqaal ina haatayni lanaxwun mima yuriidu rasuulu اllahi sala allahu alayh wasalam faqiila alaa tu'adinuuna lisalaa faataa rasuulu اllahi salى اllahu alayh wasalam xiina stayqada fadakara dalika lahu faamara rasuulu اllahi salى اllahu alayh wasalama liladaan idan albidaayatu bisalaa yacni aladaanu lahaa faina addukuula fi salaa tabda min aladaan facaqada baaba mima yadulu cala annidaai lisalaati waladaani lahaa qaala abu bakr ibnu carabi aladaanu shicaaru lmuslimiin wa kalimatu diin المسلمين وكلمة الدين والفرق بين المسلمين والكافرين ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا غزا فجاءت عماية الصبح انتظر فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه كان يعتبر الأذان مانعا من الهجوم على هذه القرية واستباحة أموالهم وأهاليهم فإنه إذا وافقت غزوته قبيل الفجر ينتظر فإذا سمع أذان من هذه القرية كف عنها ولم يغزوها ولم يهاجم عليها وإذا لم يسمع أذانا منها فإنه كان يهجم عليها ويعتبرهم غير مسلمين فهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو أن هذه الشعائر الظاهرة mima taxqinu dama almuslim wa tamnacu min alhujuumi calayhi fii qaryatihi aw fii masjidihi aw fii ayi makaanin kaana hda xadiid rawahu alimaam malik can yaxya bni saciid annahu qaal kana rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam qad araada an yatakida khashabatayn fahada alxadiid dakarahu yaxya bnu saciid wa huwa xadiidu mursal walaakin aslu qisati alaadaan fii ru'yati cabdillaahi bni zayd ruwiya can inabiyi sala allahu alay wasalama min طariiqi jamacati min aلصaxaabati bialfaadin mukhtalifa wa macaani mutaqaariba wa kuluhaa tattafiqu calى ana cabdallahi bna zayd uriya nidaءa fi اnnowm fakulu hadihi alaxaadiid alatii ruwiyat fii qisati ru'yati cabdillahi bni zayd aladana fi اnnowm ruwiya min طariiqi jamacati kahiirati min aصaxaabati ridwan اllahi calayhim wamafaaduha anahu uriya cabdullahi bni zayd النداء في النوم وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وكان ذلك أول أمر الأذان يقول أبو عمر والأسانيد في ذلك متوافرة ونحن نذكر في هذا الباب أحسنها saaqa xadiida min tilka alaxaadiid wanaxnu nasuuqha aydan litatabixa suuratu tamaami alxadiid qaala abu cumayr bnu canas can cumuumati lahu min alansaar qaaluu ihtama nabiyu sala allahu alay wasalam lisalaa kayfa yajmacu nnaasa laha faqiila lahu insib raayatan cinda xuduuri salaa faida ra'owha aadana bacduhu bacdan hada ixtiraax min bacdi saxaaba الصحابة قالوا له ننصب راية فوق المسجد عند دخول وقت الصلاة ليعرف الناس أن وقت الصلاة قد دخل وليعلم بعضهم بعضا ذلك فلم يعجبه ذلك قال فذكر له القنع يعني شبور وقال زياد شبور اليهود يعني بوق اليهود فلم يعجبه ذلك وقال هو من أمر اليهود وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يوافق هؤلاء اليهود أو النصارى فيما يتعلق بأمور دينهم فذكر له الناقوس فقال هو من أمر النصارى فانصرف عبد الله بن زيد وهو مهتم بهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا عبد الله بن زيد لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل شيئا من هذه الاقتراحات حمل هما كهم النبي صلى الله عليه وسلم فأري الأذان في منامه فغدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال يا رسول الله إني ليس بالنائم ولا يقظان إذ أتاني آت فأراني الأذان قال وكان عمر بن الخطاب قد رآه قبل ذلك فكتمه عشرين يوما ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال ما منعك أن تخبرنا قال سبقني عبد الله بن زيد فاستحييت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فانظر ما يأمرك به عبد الله بن زيد فافعله فأذن بلال قال أبو بشر وأخبرني أبو عمير أن الأنصار تزعم أن عبد الله بن زيد لولا أنه كان يومئذ مريضا لجعله النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنا إذا هذه رواية تامة لقصة عبد الله aladaan liyujmaca annaasu lisalaati fauriya cabdullahi bnu zayd alansaariyi uma min bani alxaaris bni khasraj khashabatayni fi nnawm yacni kaanahu ra'aa fii nawmihi khashabatayni yudrabu ixdaahumaa bilukhraa liyasmaca annaasu sawtahaa faqaala ina haatayni lanaqu mima yuriidu rasuula la sal slam faqiil لنحو مما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل ألا تؤذنون للصلاة يعني هذا رواية الحديث بالمعنى وإنما في هذا الحديث أنه سمع صيغة الأذان في النوم وسمع صيغة الإقامة في النوم أيضا فنقل هذه الصيغة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر عبد الله بن زيد أن يلقي هذه أن يلقي هذه الصيغة على بلال faأtىa rasuul الlahi salى الlaه alay slm xiina اstayqada fadakara dalika lahu faamara rasuulu الlahi sal slm bاladaan alxadiiثu ladii bacdah qaala malik can ibni shihaabi can cطاa bn yaziid allaysiyi can abi saciidin اlkhudriyi ana rasuula اllahi salى الlahu عalيه waslm qaal إida samictum الnidaءa faquluu mila ma yaquulu الmuؤdin hada xadiis rawahu lma malik can shaykhihi ibni shihaab can cadaa bni yaziid allayfi can abi saciidin alkhudri ana nabiya sala allahu alayhi wasalama qaal idaa samictum nnidaaa faquuluu mila ma yaquulu lmuadin idaa samica alinsaanu annidaaa fainahu yujiibu almuadin wayuradid waraa'ahu ma yaquuluhu lmuadin qad ikhtalafa alculamaau fi kayfiyati tardiidi almujiibi liladaan kayfa yuradid faqaala bacduhum inahu yaquulu kama yaquulu lmuؤdin xata ida qaala xaya cala الصalaة yaqulu aydan xaya cala الصلاة liannahu mima yaquluhu lmuؤdin faqad umirna fi hada alxadiid an naqula kama yaqulu lmuؤdin wاlmuؤdin yaqul xaya cala الصلاة wanaxnu nuradid waraahu naqul xaya cala الصلاة hadi kayfi min alkayfiyaat وqاla آakharuuna yaqulu mila ma yaqulu الmuؤdin fi kuli شhayin ila fi qowlihi xaya calى الصلاة xaya calى الفلاح fainahu yaqulu laa xawla walaa quwata ila biاllah uma yutimu الأdاna macahu ilى akhirih idan hunaa yugayir hadihi اللafظة walaha daliilu min الsunة وqاla آakharuun yaqulu mila ma yaqulu lmuؤdinu fi الtakbiiri wالشhahaadatayn laa غayr walaa yaqulu laa xawla walaa quwata ila biاllah walaa xaya calى الصلاة walaa ma bacdaha idan yujiibu almuؤdina fi الtakbiiri wالtashahud allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar yuwaafiquun ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu anna muxamad rasuulullah ashhadu anna muxamad rasuulullah uma yasqu laa yaquul haya cala asalaa wala laa xawla walaa quwata illa billah walaa yutimu ma bacda hada wa fiihi xadiis ana mucaawiyata ida kabara almuؤdin itnatayni kabara itnatayni faida shahida an laa ilaha illa اllah itnatayni shahida itnatayni waida shahida ana muxamada rasuulu llahi shahid ana muxamada rasuulu llahi shahida itnatayni uma اltafata ilaya faqaala haakada samictu rasuula اllahi salى اllahu alay waslama yaqulu cinda aladaan wa qaala aakharuun inama yaquulu mila ma yaqulu lmuؤdinu fi الtashahudi duna الtakbiir wa duna saa'ir اladaan yuwaafiquhu wa yuradidu macahu الtashahuda faqط wa fii xadiid إida samictum اlmuؤdina yatashahadu faquluu mila qowlihi idan hada alxadiid yaqsuru aljawaaba aw tardiida almujiibi liladaani yaqsuru cala الtashahudi faqط cinda الtashahud yuwaafiqhu albaaqi yaskut wa fiihi ayضa xadiid man qaala xiina yasmacu اlmuؤdina وana ashhadu an laa ilaha illa اllah waxdahu la shariika lah وأna mحamda cabdه وrasuulه raditu bilahi rabا وbmحamadi sal ه sلم rasuula وbاlإسlاam diina wfira lahu fasiiqaة التashahud ima an yuwaafiqa almuؤdina وyaqul ashhadu an laa ilaha illa ashhadu an laa ilaha illa اllah kama yaqulu الmuؤdin أw yaqul وأna ashhadu an laa ilaha illa اllah waxdahu la shariika lah وأنا محمد عبده ورسوله ورضيت بالله ربا محمد رسولا وبالإسلام دينا أو يقول هذه السياحة فهذه واردة وهذه هذه واردة أيضا وكلها مما صحت فيها الأحاديث وهي من الأذكار المتنوعة حتى إنه روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند سماع التشهد وأنا وأنا فكله مشروع ووارد فمن وافق المؤذن في كل أذانه فلا بأس به ومن وافقه إلا في alxaycalatayn faqal laa xawla walaa quwata illa billah falaa ba'sa bidalik waman waafaqahu fi اtashahudi wاtakbiir faqط wasakata can baaqi falaa shaya fiih waman waafaqahu fi الtashahud waqaala waana waana falaa shaya fiih waman qaala kama jaa fi lxadiidi waana ashhadu an laa ilaha illa allah falaa shaya fiih fakuluhu waaridun wa hiya min aladkaari almutanawicati alatii lahaa siyaqu mutanawica wa kulu man akhada bisiiqati min hadihi siyaqi falaa shaya fiihi wa huwa min alumuuri alwaasicati kama ana siyaqa aladaani ayda min alumuuri alwaasicati fafiiha الترجيع في الأذان هو صحيح وردت فيه أحاديث صحيحة وهو أن يردد المؤذن قبل أن ينطلق ويرفع صوته أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن الله ثم يرفع ثم يقول أشهد أن محمدا رسول الله ثم يرفع هذا أيضا وارد وفيه تثنية الأذان كله وتثنية الإقامة أيضا وهو وارد أيضا وفيه تثنية الأذان وإفراد الإقامة هذا أيضا وارد كله mima waradat fiihi alaahaar wa huwa min ikhtilaafi tanawuci faman adana haakada falaa shaya fiihi waman aqaama haakada falaa shaya fiihi uma dakara hunaa masأala ukhraa wahiya ida adana almu'adin hal yatacayanu an yuqiima almu'adin aw yajuuzu an yu'adina gayruhu qaala hada aydan laa xaraja fiihi faqad saxa can الnabiyi salى اllah alay slam huna yaquul أن عبد الله بن أن بلال لما أذن في بعض الصلوات أمر عبد الله بن زيد أن يقيم قال أبو عمر هذا أثر حسن وفيه أيضا وإن كان في فيه ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أذن أحد الصحابة وأراad أن يؤذن شخص آخر قال أن يقيم شخص آخر قال إن أخي بني سداء قد أذن ومن أذن فهو يقيم هذا قالوا إن فيه ضعفا وكله لا بأس به يعني لو أذن وأقام غيره أو أذن المؤذن وأقام هو كله وارد ولا شيء فيه وهنا نقطة ذكره أبو عمر بن عبد البر قال حدثنا أو عن دمان بن إسماعيل قال قال أبو قنان لامرأته وكان من العباد إذا مت فتزوجي فلانا هذا رجل كان عنده امرأة فيقول إذا مت أنا تزوجي فلانا فتزوجته فكان تقول له قم فصل بالليل امرأته تأمره بأن يقيم الليل فإن أخاك كان يصلي بالليل فكانت تؤذيه بذلك فأوتيت في منامها فقيل لها إن زوجك هذا أرفع من أبي قنان بدرجة زوجك أفضل من أبي قنان زوجك السابق الماء الميت قالت وكيف وأبو قنان كان يصلي بالليل كيف هذا أبو قنان كان يصلي بالليل وهذا ما يصلي بالليل فقيل لها faqiila laha ina hada yaqulu kama yaqulu lmuadin wa fadl llahi waasic alxadiiث aladii bacdah qaala maliku نكتفي بهذا القدر هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم